hadda maanta day kaa xumaatay waad iska tuuray warqad kale ad soo ad soo qaadanaysa hada laysa min asahli lanna warqadaa waxaa laga yaabaa dinaar in lagu gabe marka see warqadan looga faa'idaystaa khadkina eh, khaladkiina looga daba tagaa intaasun baa laga hadlaya ayib marka wuxuu ri almukhtaaru sida la doortay fii kayfiyati takriiji saaqiti midka dhacay soo bixintiisa fi lxawaashi lagu soo qoro xawaashi hadda annaga mafhuumka aan leenahay warqada hooso qeybteeda hooso sadar baa la qorayaa sadarkaas wixii ka horeeyana waa waa kitaabkii wixii ka dambeeyana xaashiya hadda loo yaqaana laakin cinda mafhuumi lmuqdaama xaashiya atraaftaasoo dhan xaashiyaa la yihahda kaas inta ku wareegsan waxaan oo dhan xaashiya wa waraaqda intaan la qorayno oo cadaantaa xaashiya la yihahda marka xaashiyadaas sidee loogu qora marka in xaashiyada lagu qoray hadalka ma joogo laakin kayfiyatu dalika kayf wayusamaa saaqidka la qoray xaashiyada lagu qoray waxaa lagu magacaabaa aldaxaqa bifatxi illaami walxaa laxaqa min alilxaaq haleeshiin waayo wax kaa dhacay oo meeshii aad kusoo qortay laxaq macno weyn ha usii aadin alaxaq ilxaaq lekakee ayib marka an yukhata in la in la jiido waayo oo khad lagu qoro min mawdici suquutihi meeshuu ka dhacay laga bilaabo min asatri ou ka dhacay hadan had la qoro had waa manaa jiitin waay hadkoo saacidan kor u baxsan ilaa fooq saacidan kor u baxsan huma yactifuhu wuu ku laabayaa bayna asadrayni labada sadr inta udhexayso cadfatan yasiiratan laabid yar ilaa jihati alxaashiya xaashiyada jihadeeda waxaad moodaa hadda inay waxweyn meeshaas ku jiraan meel yar aan idinku qoray hadda fiiriya dadkaa inta joogo waxa weyaan waa kakali yati kulu waaxad yati ilayh kali mukhtaar wajamaacatuhu marka fiiri inta waxa weyaan khatan saacidan marka hore koraa loo bixi kor marka loo bixiyay haddana cadfada waa leeben saas loo leeciy waa bayna satrayn bayna sutuur waa ka saasaa laleeyahay marka saa loo yiraahdo xaashiyada meesha ku aadana loo qoraa iyadoo kor yamiin loo qoray marka labadii sadar aywa qolada kale sadarkaasaan ka dhexbi horta marka hore waxawa khatan saacidan kor u bixinta wa uma catafahu catfa yasiira sidaas weya catfa yasiira markii la yihi intaad geynaysaa marka qubaalata alxaashiya bismi illahi ramaan raxiim oo kalaad ka soo qaaday intaa ma fahamteen adinka qolada kale waxa weyaan hata saacidan bixitaankaas kor loo bixinayo waa had saacida markaad kor u bixiso haddana cadfadan intasoo laabitaankaas waay laabitaanka waxay ku jirtaa bayna satrayn qubaalat alxaashiya marka meeshii wiii masala meeshaan bismi llah ka dhacday bismillahi llahi ramaan raxiim saanaad leedahay marka intaa wax ku qoraysa marka bixinta hore saas aada leedahay waa khatan saacidan leexidda aada saas u leexinaysana maxay noqotay cadfa yasiira tafaasiilka kale taasaad ugu qiyaas qaadanaysaa ayb marka ufiirsa adigo hadda suuradii hadda aan kuu sheegay haysatid an yuqata min mawdici suquutihi min asadri xatan saacidan waa khadka saas horta u baxsa ilaa fowq uma yactifuhu saasaad uj aada ulaabaysaa bayna satrayni fir waa kana sadarkan ay wax ka dhaceen iyo kii ka koreeyey dhexdooda la marsiinay cadfatan yasiira laabid yaroo saase eh, lama dhahay ilaa xaashiyada hay ka gaarto lama dhahay cadfatan yasiira ilaa jihati alxaashiya alati xaashiyada yuktabu fiiha laxaq waa meeshii hadda aan bismi illahi idinkugu qoray oo koraysa weeyaan hada waadix ayib wayabda-u wuxuu bilaabaa fi lxaashiyati xaashiyadii bikitbati laxaqi am bikatbati laxaqi midka la haleeshiinayo qoritaankeeda muqaabilan xaalu yahay mid ku aadan lilkhati lmuncatifi khadkii lasoo leexiyey marka khadkii aan saas u bixin usoo aadani ku-aadkiisa meesha ku aadano xaashida ka banaan a kor loogu qoray waadix taas ayb waliyakun dalika fi xaashiyati lyamiin midigta xaashiyadeeda min albasaaqa yani kasoo qaadatan warqada inay tahay inta maxay noqonaysaa yamiin intana yasaar khalaas fooq taxt inta durana waa lagu magacaabaa inta xaashiye asufla waa la yihahda laakin kulligood xaashiye yamiin waa tan midigtayda hadda inta iga jirta wa bidaxdana tan wey haddaan kasoo qaadna midaan warqad inay tahay wa waadix la la ayb wa kaana tali haba ahaato mid la xariiristo wasta alwaraqa waraqada gudaheeda in itasacat lahu hadday u waasac noqoto midaas waxa weeyaan xaashiyada waxaanid hadirtaan geeskaana laga bilaabaa saasaa loo qoraya laakiin waxaa dhici karta haddii suduurta kale dheer tahay xaashiyada meeshii aan cadfada ka bilaabay meeshaanan ka bilaabi karaa saasaan u qoraya wain kaana tali wasta alwaraqa xaashiyadeed waxaad ka bilaabaysaa maa bayna satrayni oo cadfadii geeskeeda marka waa goormaa hadday labada sadr sidaan isugu dheganayn ay kala fog yihiin xaashiyadii intaa laga bilaaba saasaa loo bilaaba saasaa loo qora hadday inta cariiri noqotana intale laga bilaabo waadixu lala shay basiir jiddan waa goorma in itasacad lahu falyaktubhu ha qoro saacidan asigoo la tegayo ilaa aclى اwaraqa waraqada meesha ugu sarayso laa naazilan bihi asoon sadarkii lasoo degayna ilaa asfal saacidan ilى lwaraqa sida hadda aan kuu sheegay fiiri bismi llahi koraan u qoray saasaan u qoray laakiin saan uma soo qoraysi lianna warqadan hadda way kuu dhiman tahay haddaad hoos u qortid ood inta geysid haddii inta haddana aad wax ilowdid meel kaloo lagu qoro ma laha laakin tan kor haddaad uqortid intaa kuu banaan haddii sakdi kale ay timaado waxa wey hadhow haddana intaad ku qoraysaa waadix la la ayb hada mafhum in sha allah wahada athani yakun liman fahima اlawl yakun ayda in sha allah sax qultu waida kana laxaqu sadrayni ibnu salaxwa aw sutuuran marka markii hore waxaa yad wax yaroo jumla jumlatayn halaata oo nisfi sadr ay ahayd hadda waxa weeyaan laba sadaroo dhan ad ilowday falaa yabtadiu u bisutuurihi markii sadriga la bilaabayo min asfal ila acla uma qoray sidii hadda aan soo sheegna saasaan u qorna haddii laakiin laba sadar ama wax ka badan ay yihiin kor looma qoray maxaase la yeela bal yabtadi bihaa suduurti waa bilaabayaa min aclaa kor buu kasoo bilaabayaa ilaa asfal hoosu usoo qora bxayثu yantahi waynahda bxayثu yakunu muntahaha meesha ay ku dhamaanay waxay noqonaysaa ilaa jihati baطin اwaraqa waraqada caloosheeda fiiri markaan laba sadaraan inta ka iloobay labadii saroo inta aan ka iloobay awal saasaan u qoray hadirta intaan kasoo bilaaba meesha qaladkii u ka baxayaa soo gelina caloosheedi waa tanaa markaas labadii sadar saasay usoo gelayaan batin ilwaraqa haddii baynahumaa itisaac u yahay hadday suurogeli wayso hoosaa loo socodsiinaya ilaa ay ka dhamaadaan marka kora loo soo qoraa liannahu haddii la yidhahdo inta ha loo qoro labadii sadar inay kufilnaa waysaa dhici karto sadarta marka hadday laba yihiin koraa laga soo bilaaba saasaa loo soo gelinaya marka fiiri waidaa kaana laxaqu xaqu satrayni aw sutuuran falaa yabtadu bisutuuri min asfal ilaa aclaa sidii hore ma ah bal ybtadiu biha sutuurti min aclى ilى asfal bxayث yakunu muntahaaha sutuurta waxay ku dhamaanay ilى jihati baطin اwarq ida kaana takriiju fi jihati اlyamiin markii bid midigta lagu qoraa wasaana loo soo qora hadhow saana warqada loo dhexgelina ilaa meeshii khaطa uu ka dhacay ha lagu soo aadinay waa garta midaas uma yaktubu cinda intihaaءi laxq markuu wixii la haleeshinayay dhamaadaan sax yuu ku qoraya sax markii aad labadii sadar ama sadarka aad dhamaytid sax macnaha maanta wax dhiman male wixii waa tooseen waa sax taas wey wa minhum man yaktubu nin waxaa kamid culamadii wax qoraya maca sax rajacay ku daraya sax markii la qoro rajaca bimacnaa rajacat isuduur ilaa usuuliha meeshii oo horo yaa loosoo laabtay wa minhum man yaktubu nin qorayaa kamida fi aakhiri laaqi laxaqa aakhirkiisa alkalimata almutasilata bihi kelimadii la xiriirtay daakila kitaabi kitaabka gudadeeda fii mawdici takriiji meesha oo wax laga bixiyey liyudina siduu u ogeysiiyo biitisaali lkalaami kalaamka inuu xariiro tanna macnaheeda faham masalan waxa weeyaan waxaan wax baan soo qorayay ina muxameda saafara ila lbalad ila lbaled laga bilaabo ayaa iga dhacday iyo wixii ka dambeeyay hadhow waxa weeyaan markaad xaashiyada aada qoraysid waxaa ka bilaabaysaa ood ku dhamaystiraysaa kelimadii oo sadarkii hore uu ku dhammaaday meeshii khaladka ka bilaawday saqdiga kelimadii ugu dambeysay yaad soo celinaysaa mar labaad ila mar labaad aad qoraysaa marka maxay noqonaya in la yidhaahdo kelimadan hadda meesha aan ku qoray iyo tii sadarka asalka uga qorneed labadaas kelimo waa hal kelimo bimacnaa inay wax kale ka maqnayn ay tusinaysaa waa madhab waayo o musanifka uu diidi doonaa laakiin inaad fahamtid waa muhim jiddan waxa weeyaan kelimadii oo markii hore qoraalka aada ku danbaysiisay ama tii hore markii mathalan eh, saarfara muxamedun ila lbalad markaasaa waxaad qortay kaana daahiban kaanay ka bilaabatay markaan iyo iyo beled dhexdooda wax ka maqan yihin jumladii markaad qortid kaanadii sadarkan dambe oo saxda uu ka bilaabanayo ad mar labaad aada qoraysa waxaa loo qorayaa hadalkii maqnaay iyo kii kale in isku darsoomeen kelimadan hadda aan kuu qoray waa hiya kelimadan mawjuuda fi nafsi sadr taas markay noqoto waxaad ogaanaysaa wax kale inaysaan maqnayn anta tukarir alkalima alati saqata qablaha aljumla aw saqatat minha asutuur kelimadaas kale yaad qoraysaa marka waxa weeyaan sida loo yiraahdo hadalkii maqnaa waa la qoray hadalkan dambe u meesha saxda ku qoran bilaawgiisina waxaa lagu qorayaa sadarkaas oo xaashida lagu qorayo si la yihahda kaanada meeshaas ku jirta hiya kaana alati fi wasat الsatr taas in la yihahdo ayb sidaas dadaa qabo waxay leeyihiin waminhum man yaktubu maca sax rajaca waminhum man yaktubu fi akhir laxr alkalima almutasila bihi dakil alkitaab kelimadii sadr wixii dhacay oo maqnay maahina waxa kale kelimadii ka bilaabato iyo waxa dhacay marka la qorayo kelimadii joogtay oo sadarkan hortiisa ay wax ka dhaceen uu ka bilaabanay a ah waxaa lagu qorayaa mar labaad waxaa la qoray oo xaashiyada lagu qorayaa kelimada sadarka ay ka bilaabato maa qabla maa bacda saqad aa ah lagu celinaya markaa labadii kelimo si isu waafaqa liyudina si ugu ogeysiya kale kalaam oo kaanadii aan xaashiyada ku qoray iyo kaanadan oo sadarka ku qoran isla hal kelimo weeyaan wa hada ikhtiyaaru bacdi ahli sanca min ahli lmagribi waay andalus raggaasaa la yihahda واkhtiyaaru الqاضي abi mحamed بn khلاad صaaxibi kitaab الfaصl byn الraaci wاlwaaci weeyaan min ahli mashriq maca طaaئfatin hadii lagu daro dadaa saas qabaan oo kelimada maa qabla saqط joogtay in mar labaad xaashiyada lagu soo celiyo walaysa dalika bimardiin bu ibn sarax mid laga raali yahay ma aha id ruba kalimatin baabadan taji-u fi lkalaami imaanayso mukararatan iyadoo lasoo celceliya xaqiiqatan si xaqiiqa ah waxaa loo malayn lahaa hadhowti dambo waxaa jirta kalimaad carabiga ah oo laba dekan dekan oo kale hadda laba kelimo waa mukarar ma aha mideeda ana axadahumaa tadulu cala athani ma aha haddii marka kelimo kasta meeshii sakdi ou galo takriijka haddii kelimadii lagu qoro oo midaan kale oo saxda u ka bilaabanay waxaan la kala garanayni inay tikraarkan tahay ana alkalaam itasala wa ana hadi lkalima hiya caynu lkalima alati fi bidaayati eh, asaxiix inay tahay iyo inay kelima saxda carabigii soo noq noqotayba ay yaan la kala garanayn fahada takriiru yuuqicu bacd annaasi dadka qaarkeed wuxuu ku dhex ridayaa fi tawahumi mili dalika fi bacdihi fi tawahumi mili dalika midkaas oo kale inuu maleeyo fi bacdi oo inuu u maleeyo kaanadan oo hadda la soo celceliyey fi nihaayati takriij maca bidaayat kalaami saxiix lagu celiyo in laba kaanoy madluub tahayba oo ma aysan ahayn itisaalu sanad loola jeeda inaysan ahayn loo fahmo واktaar الqاadي waxau doortay haddana iبن khلاad ayضا في kitaabihi an yumada cadfata خط التkriiج bixinta khadkeeda laabitan ku jiro in la dheereeyo min mawdicihi laga bilaabo xatىa yulxiqahu bأwl laqi laqa awalkiisa bاlxaashiya hadda fiiri midda aan idin tusinayay tan oo la jiido oo ilaa meeshaa laga geeyo khadkii awal ahayd inay tusiso meeshaan khadka ay ka baxsan tahay iyo xaashi in isku aadadaan laakiin isma qabsano laakiin ibn khallaad wuxuu leeyahay khadkaan hala jiido ilaa ha laga gaarsiiyo xaashiyada meesha ay joogto waadix yaa mukhtaar saasaa loo jiiday ayib وhada أيضا غayr mrdiي faإنh وin kana فيhi زiyaadaة bayaan haba ku jirto oo sax waayo marka meeshii laga jiido oo khadkii la gaarsiiyo maxaan ku raha meeshii takriijka la gaarsiiyo waxay cadaanaysaa khaladka meeshaan u ka baxay waxa ka baxayna waa kuwaa meesha aan ku qoray waxa weya ziyaadaةu bayaan wa laakin saas ba ahaatee fahuwa تaskiim lkitaab kitaabka la madoobeeyo iyo wa taswiidun lahu laa siyamaa cinda katrati alilxaaqaat fiiri laxaqiyaa lagu fasiray ilxaaqaad waa jamceedi waa kaas taskiin iyo taswiid waa laba kelimo oo qacadi iyo jalasa oo kale wa sakama allahu wajha fulan hadii la yihahdo bimacnaa sawadahu haakada fi lqawaamis mawjuud kalaamkan bixarfihi qaadi ciyaad fi kitaab ilmaa kasoo guuriyey musanifka axyaana yanqul faqra bikamiliha can man qablahu min alculamaa uma tanqil ilى gayrihi liannahu dowr ibn صلاح في المصطلح waxaa weyaan تجميع المادة المتفرقة في كتب كثيرة جمعها هنا فلذلika la laa يبالي طيب marka wuxuu leeyahy hadii hadda fiiri labadii sadr dhexdeeda had hadii la jiido sadarkii kale ad kale la jiiday kitaabkii muxuu noqonaya labadii sadar dhexdoodii hadaa dhex marayso ninkii loo wax ku dhigi jiraa garana aniga waxaan soo gaaray eh, markaan dugsiga dhig jirna masaaxifta badigeed soomaalida istinsaaki jirta masaaxif oo oo tabaciisan si loo hel oo adkaa jirta macalinka qur-aanka nooliga musxaf ma maktuud bikhaط soomaaliyiin ay haysan jireen qiraaءaة duri can abi camrin ya kasray waxaa ka kutubta maktuudada akar min alkutub almaطbuuca yaa la isticmaal jira waxaasaad ku arki jirta marka khutuudkan sidaas ah oo loo bixinaya khadki sahmiyaa loo bixinaya xaashida aayaddii dhacday meeshaasaa lagu aadinaya ragaa lagu yaqiinay oo le ninkaan waxaa weeyaan qur-aanku xifdiyan kaligi ma aha waxaa lagu leeya nin kaatib musxaf wa yani yaktubu lqur'aan min ra'sih markaasaa waxaa dhici karta hal aayad hal laba aayad sakti meel inay ka gasho inta kale qur-aanka sidiisuu ku keenay maca shaqligiisa dabacadiisa w juhdiga laga soo maray fiiri ayb wainama اkhtarnaa kitbat laxaqi saacida ilى aclى warq waraqati lianlaa yakruja bacdahu naqs aakaru falaa yajidu ma yuqaabilhu min alxaashiyati faariga lahu low kana kataba اlأwl naazila ilى asfal wuxuu le wainama اkhtarnaa waan dooranay kitbat laxaqi midka la haleeshanaya qoritaankiisa saacidan in kor loo qoro ilaa aclى اwaraqa lianlaa yakruja bacdahu sawsan usoo bixin gadaashiis naqsun aakaru naqsi kale sawsan usoo bixin oo falaa yajidu ousan helaynin markaas maa yuqaabilhu min alxaashiyati xaashiyada waxaa qaabilaya faarigan lahu meel u banaan low kaana kataba alawala midka hore hadduu qoro naazilan ilaa asfal maskaxda inaad dhalaalayso in baa la rabaa sideedaba culumta adag haddii qofka maskaxdiisa inuu fahamsiiyo uu ku talagalo hadhow maa duunaha inuu t istawciyo waa u sahlanaanaysa tan hadda waaba iska basiid waxaa lagu yihi waxaan dooranay in sidaa loo qoro kor saas in loo qoro haddii saan loo qori lahay mathala khalada inta ka dhacay saanaa loo qori lahay haddii saan loo qoro asfal loo qoro oo qalad kale inta u yimaado intee lagu qoraa xaashiyadiisa waadix masalan eh, hadduu khalad inta ka dhaca saana loo qoray soo asaa dhamaystirta khalad kalaa inta ka yimid kii kalaa ku xeran markaan faraa meelay meeshaana way banaan tahay maka boodi kartid oo inta khaladkii hoose korkuma qori kartid warkii waa waa iska hor imaanayan waa idiidayan saa weyaan wainama اkhtarnaa waan dooranay kitbata laxaqi haliishiinta in la qoro saacidan asigoo oo socdo ilaa aclى waraqa waraqa horteeda lianlaa yakruja bacdahu naqs aakhar si sakti kale u kugu imaanin falaa yajidu markaa mahelayo kaatibkii ama laxaqi maa yuqaabilhu min alxaashiyati xaashiyada meesha ku aadan faarigan lahu meesha asiga ku aadan oo sakdiga dambe uu ka yimiday meel ka banaan heli maayo low kaana kataba alawala midka hore hadduu qoro naazilan ilaa asfal hadduu kan hore hoos usoo qoro oo kadibna khalad u yimaado khaladkii hore meeshii lagu qoraa tan ku xiran laakiin tan kale kor hadduu u qoro khaladka kaloo yimaado meeshiisa way banaan tahay intaa kali a ah weya wa kataba alawala saacidan famaa yajidu yajidu bacda dalika min naqsin yajidu maa yuqaabilu min alxaashati faariqan lahu cagsigeed intii hore dii la fahmay wuxuu iri wain kataba alawala midka hore hadduu qoro saacidan kor hadduu u qoro famaa yajidu waxa soo cusboonaanaya bacda dalika oo min naqsin ah yajidu wuxuu helaya maa yuqaabiluhu waxa asiga qaabilaya min alxaashiyati faariqan lahu xaal u yahay mid u banaan ah, haddii tii hore qaladkii hore kor loo qoro khaladkan dambe o imaanay meesha ku aadan u banaan tahay intaas keli ah oo hadalki ayib wuxuu uri waqulnaa ayضا yukharijhu fi jihati اlyamiin liannahu law kharajahu ilى jihati الshamaal farubamaa dahara bacdahu fi sadri nafsihi naqs aakhar fiiri markaan markii hore waxaan khaladkaa hore yimaado midigtaana lagu qoraan xaashida midigteeda laakiin hadduu midigta intuu anaga tacliimaadkan siinay ow khilaafuu bidaxdi ku qoro ilan warqadii meeshaan waa bidaxdeedi tan hadda laba waraaqo waa hadduu meeshaan ku qoro waxa ka imaan kara kuu sheegaya fiiri markaan wuxuu ku yihi waqulnaa ayda yukharijhu fi jihati اlyamiin liannahu law kharajahu khaطi hadduu bixiyo ilaa jihati الshamaal farubamaa dahara bacdahu fi sadri nafsihi naqs aakhar sadarkii aada khaladkii hore kugu dhacay intaadan dhamaystirnaa khalad kale haddana dhacay waa isla habkii sadaruwa ah. marka saas u dhaco maxay noqonaysaa bidaxaad u bixisay kasoo qaado sidaasaad bidax ugu bixisay waad qortay shimaalaad ku qortay isla sadarkii yaa khata kala dhacay haddana fiiri marka sadarkii kii khadkii saacidka ahay saasuu u baxsanaa kii ku xigay yaa haddana yaad bixisay marka waa kana fiiri fain kharajahu qudaamahu ilى jihati shamaali ayda waqaca bayna takriijayni ishkaal fiiri hadirtaan sida ay ku tahay mathalan halkaas sadar wa qoladaan inta eh, sadarkaasaa khalad gashay intaad u bixisay waa sax soo maha intaa u bixisa bismi illahi ramaan raxiim aad alowdaad ku qortay sadarki intuusan dhammaanin yaad haddana khalad kala gashay haddana xaashiyad yaad u bixisay kanaad bismi illahi ramaan raxiim qortay marka tan ma tanaa le ma tan tanaa iska le halkii ilaa waa isku hor qorihin qudaamahu fiiriya markaan qoladan kale hadkaas sadarkaasaan bixiyey shimaalaan u bixiyey waa cadfadii sidaas ahayd markan ubixiyey muqaabilkeedu bismi illahi raxmaan u qoray sadarki intuusan dhamaanin khalad kalaa dhacay haddana haddana wax cadfadii yaraadaan ubixiyey bismi illahi ramaan raxiim marka laba bismi illahi ramaan raxiim waa isku hor qoran marka tan ma tanay leedahay mase tanaa tan le mase tanaa tan le ishkaalka saas ilan labadii qab mid kastaba saanaa loo bixiy isla sadarkay ku jira haddana saanaa loo bixiyey markaasaa labadii khata ayaa laisku dul qoray markaas ay kala horeeyaan sidii ayagoo isla had sadar ah marka laa yudra hal hadihi alcadfa litakriij alula am lithaniya ishkaalka saasuu ku imaanaya ko لأnنه lw خرجه ilى جهة الشمال فربما ظهر bعdh في صدر نفسه نqص آخر fain خرجه قdاmه ilى جهة hadda io hore meeshii lagu qoraa kan damba lagu hor qoray waqaca bayna takriijeyni ishkaal waa waadix taas wa in kharaja ila athaani ilaa jihati اlyamiin tii horena bidaxaad u qortayaa markaasaad tiri bidaxdii khalad kala yimid midigtan u qorayaa markaa baynamaa waxay ahayd marka hore inaad midigta ka bilaawdo sooma ahayn khalad iyaad samaysay bidaxaad ka bilawdo sadarad aad saas tiri intaad u bixisay xaashiidiyaa saas u qorta ayb iyadoo saas kuu qoran iyo isla sadarkii khalqa ka yimid haddana markaasaad tiritaan shimaalaan ku qoray markaa midig yaan ku qoraya maxay noqonaysaa marka tii horena saanaa tiriy tii dambena inaad haddana saan aad tirahdid marka maxaa iska hor yimid laba cadfo labadaas cadfo haddii sadarka awalka iyo aakhir ka yihiin laba mutaqaabilaynay noqonayaan oo saanay noqonayaan hadday isku dhow yihiinna waa isku soo day waa isku darsamayaan ayaga dhan iri waadix wala la sadar keligeed waay sadarkii tii hore bidixaan u bixisaanaan iri tii kalena sadarki islamarkii khata ayaa yimid saanaan iri haddii sadarka bilaawgii awalka yihiin mutaqaabileyn haddii laba xaraf udhexeeyaana labadii tii aan soo celi tii aan soo celi a isku darsamaya tanna marka takriij ay ku leedahay tanna takriij ayay saa ku leedahay fiiri marka saa u fiiri wain kharaja thaani hadduu bixiyo ilaa jihati اlyamiin hadduu u bixiyo midda labaad iltaqad cadfatu takriiji jihati shimaal wa cadfatu takriiji jihati اlyamiin yaa kulmay sidaas oo kale oo hadda fiiri tan intay tiyaan inta usoo celiy haddaan midaan inta u leecelahay waxaa laba isdaba yeelay noqon laha laakin tii inta loo celiyey waa isku darsoomne ti aan inta uceliy ti aan isku darsoomne ko aw taqaabalataan marka lagu leeyahay waxaa weeyaan sidaan oo kale dhexdooda faraaqa udhexeeyo liannahu khata ayaa kala fog marka inay inay isku dhacaan inay isku inay isku soo jeestaan ayb fain kharajahu qudaamahu ilaa jihati shamaal ayda waaqaca bayna takriijayn ishkaal wain kharaja thani ilaa jihati lyamiin iltaqad cadfatu takriiji jihati shimaal maca cadfati takriij jihati lyamiin hadday isku dhow yihiin labadi meesha khataca ka baxeen ti inta usoo celiy ti inta labadiia isku darsama ko aw taqaabalata marka taqaabalata khataa waxuu ka dhacay awal sadr midkaana aakhira sadri marka sahmigii labadiisaa misaanay noqonayaan haddii saa noqdaan marka maxay noqonayaan faashbaha dalika addarba calaa maa baynahuma in w dhexdooda inay tiran yihiin labadan sahmiyo saan isku soo jeedo waxa ku jira ku dhexee lama xisaabayo inay tahay aa loo fahmaya darbiga waa noo imaan doona bkhilaaf ma ida kharaja اlأwl midka hore hadduu bixiyo tacliimaadkii ansi ah ilى jihati اlyamiin hadduu u bixiyo fainahu xiinaidin yukariju thani ilى jihati الshamaal falaa yaltaqiyaan a sida an hoose tanna tanna waxaa way intaa loo bixiyey ishkaalkeeda xaashiyeeda xaggaa loo qoray tiina intaa loo jeediy xaashiyadeeda intaa loo qoray jeedintan waxay tusinaya ana xaashiyataha jihat اlyamiin wa hadihi ayda ana xaashiyataha ilى jihat اlisaar laa ishkaala iskuma imaanay falaa yltaqani walaa yalzamu ishkaal allahuma ilaa an yataأhara naqsu naqsiga inuu dib u dhaco ilaa aakhiri sadri sadarka ugu dambeeya khaladka ka dhacay falaa wajha xiinaidin wejhi kale male ilaa takriijuhu in loo bixiya maaha ila jihati shamaal waa liqurbihi minha waa u dhow yahay masalan sadarkan hadda ugu dambeeyo haddii wax ka dhacaan sadarkaan inta le lagu sii wadaa saasaa loo qoraa shimaalkaasaa loo qoraa lianno aakhir sadri wa sadarkaan aakhirkiisa iyo wax ka dhaceen inta marka saana la aadina lianna wax kaloo khalad kaloo warqadan ka dhacaya maba jiraan waa soo dhamaatay laa khataa fiiha ukra ilaa hada marka shimaala lagu qoraa haddii rabtana sadarka hawada gaarsiisa ma fi ishkaal walintifaai lcilati اmadkuura min xayu anaa laa naksha ka inana ka cabsayn duhuura naqsin bacdahu lanna aakhir sadri wa aakhir sadri wax ka dambeeya oo khalad imaanaho tacaakuf iyo taqaabul iyo ishkaalka imaan kara mala marka tan sadarki waxaaba laga dhigayaaba markuu dhamaado dabadiisaa lala xariirinaya koraa loo jeedina sadar kale oo warqadii ay ka tagtaa laga dhigaya waإida kaana الnaqص fi awali sadri taأkada takriijuhu ilى jihati اlyman yamiin lima dakarnaahu min alqurbi maca ma sabaqa tanna waxaa weeyaan waida kaana naqصu fi awali sadri hadduu yahay sadarka kan ugu horeeya warqada ka bilaaba taأkada takriijuhu in loo bixiya adkaan ayaa aada usi haboon ilى jihati اlyamiin wa lima dakarnaahu min alqurbi intuu ka dhacay inta markuu ka dhacay sadarkan oo kale inta koraa loogu qoray mar waxa weeyaan liannahu yemiinta waxaa u dhow eh, sadarka hore yemiinta in loo bixiyaa u dhow haaniyan sowkhadaa imaanay uusan haddaan warqada kaagin maa dakarnaahu saabiqan oo hoos haddaad u qortid waxay noqonaysaa eh, inay kaa xerto warqadda haddaad shimaal u qortidna nafsa shay baa ka imaanaya marka ayadoo aslan awal khata min yamiin in loo qoro ay tahay yayba kusii jirin sadarka koobaad hadduu yahay saas wa laakin ayi khata yaqacu awala anahu yuktab ish jihat اlyamiin ila ida kaana fi akhir satr bas ayb وأmا ma يخرج في الحawاشي min شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك mima laysa fi min alasl faqad dahaba alqaadi alxaafidu ayaad iyaad raximah llah ila akhirih tanna waxa weeyaan kelimadii matniga ku qorneyd aada rabtaa inaad macnaheeda sheegtid macnihii hadirtaan oo kale laxaq oo kale aad rabtaa inaad sheegtid khalad ma aha markaan laakin ziyaadatu idaaxaad rabtaa inaad samaysid maxaa la sameynaa wa ama maa yukariju fi min sharxin kelimaa la cadaynayo aw tanbiihin calaa halatin haladkaas ma aha khalad adiga oo qoraalka kaaga dhacay ma aha waa halad fi asli riwaaya oo xaq aad lahayn inaad wax ka bedeshid aw ikhtilaafi riwaayatin ama riwaayada iskhilaaftay riwaaya mawsuula iyo mid maxaan ku ihaha mursala aw nuskatin kitaabkii laba nuskoo la qoro laga qoray sheikhi yaa iskhilaaftay midna qaacadaa ku qorna midna jalasaa ku qoran wanaxwi dalika mima laysa min alasli aan kamid ahayn yani waxa aad qoraysid wax asalka kamid maa wax adiga dheeraad ah waa laakin riwaayadan asalkeeda qalad baa ku jira ama kelima gariibaa ku jirto siday sax ku tahay iyada riwaayadaas laakin adaa waxaad rabtaa inaad tanbiih usamaysid kitaabkan meeshaan mursal waa kan mawsuul waa kelimadan qariibka macnaheeda kaas waa inad tirahda harta marka maaa mima laysa min asli saas faqad dahaba alqaadi alxaafid ciyaad raximah llahu ila anahu laa yukharaju lidalika khatu takriijin wax loo bixinayo sahmi loo bixinayo loo jiidayo ma jirto lianlaa yadkula labsu labsigi shaki sousan ugelin oo wayuxsaba min alasli aan looga xisaabin ayib wa annahu laa yukharaju looma bixiyo sahmi ila lima huwa min nas min nafsi اlasli wixii nuskada asalka ood qoraysa kaa kaa dhacay ood ilowday unbaa sahmi loo bixinaya laakiin waxa dheeraadka oo sharax iyo tafsiir gariib iyo tanbiih calaa اkhtilaafi riwaayaat oo adiga dheeraad ood samaynaysid naska looma bixinayo wax sahmi la yihah laakiin rubamaa jucila uu yihi in laga yeelaa laga yaaba cala alxarfi اlmaqsuudi bidalika xarafkaas loola qasdayo bidalika takriij calaamatun calaama in laga yeelo oo kadabati lamid ah aw itasxiixi iidaanan bihi ay bidalika meeshii sahmiga looga bixi lahaa in calaamada aan sheegi doono dabada ah in xarafka aada rabtid inaad macnihiisa cadaysid ama aada eh, maxaan ku irahdaa eh, maxaan ku irahdaa eh, sharaxiisa aada ka bixisid dabaad ku qoraysa waa saad awalkiisa oon sini lahayn wa dabada saasa loona imaa doonto wabaas waxba asku wareerin marka kelimadii aada rabtay inaad macnaheeda cadaysid saad oo saas le saadka dabadiisu qabaa afkiisana waa dheeryahay dab baa la yihahdaa xarafka lagu qorqora markaasaad xaashiyadii macnihiisii ama riwaayadii farqiga labada riwaayo udhaxeeyey qiraacaadkii wixii aada sheegaysaa maa fi ay mushkila saasuu leeyahy ayb warubamaa jucila cala alxarfi almaqsuudi xarafka loola qasdayo bidalika takriij loola qasdayo calaamatun in la yeelo ka dabati oo kale ah aw itasxiix calaamatu tasxiix calaamatu taصxiix waxa waaye sax oo kale ama saad oo kale lagu qoro iidaanan bihi asoo la ogeysinaa kelimadan macnaheeda in la cadaynayo hada qaadi ciyaad saasuu yihi waa saaxibu kitaab ilmaac u ah asabti qultu atakriiju awlaa ibnu salaa wuxuu iri atakriiju awlaa wa adalu fi nafsi hada lmukaraj mima yamnacu ilbaas wuxuu li atakriiju awla takriijkii ahoo sahmigii in loo bixiya ayaa ka fiican adal wa fii nafsi hada muaraj mukarajkan naftiisana waxaa ku dhex jira ma maa yamnacu ilbaas saxwa labadii takriija loo sameynaa khaladkii dhacay oo adiga kaa dhacay iyo idaafada adiga aada samayn rabtid labadii isla takriija loo sameynaa laakin kayfiya in isugu darsamin loo loo sameynaya waa kan ثuma hada التkriiج yukhaalifu التkriiجa تkriiجka hore wuxuu soo khilaafayaa lima huwa min nafs اصl aslka wixii in laga تkriijiya ahay wuxuu ku khilaafayaa fi ana khaطa dalika التkriiج تkriijkii horo yaqacu bayna الkalimatayni labada kelimo dhexdooda u dhaca alatayni labada kelimo baynahumaa dhexdooda saqط saaqط fiiri kelimadan maala waxaad qoraysay alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil ad ka tagtay marka rabukadaasaad ka dhex bixinaysaa markay dhamaato markaasaad kii dambana waxaad qoratay ka ma'kuul marka taan bixisid intii ka dambeysay marka aad qortid meeshii ku aadanayd marka waxaa weya bayna alkalimatayn kacasfin oo tii damba ah iyo rabuka oo khaطagii hore ku ekaaday dhexdoodaa sahmiga laga bixinaya markaasaa midigta saa loogu jeedina bayna satrayn tii hore waa taas tan maxay tahay marka waa tana wakatu hada takriij yaqacu calaa nafsi اlkalima kelimada dusheeda la saara alatii min ajliha ayda ajligeeda kurija kurija muaraju kurija almukaraju fi lxaashiya masalan casfin oo kalaad rabtaa inaad fasirti kelimadii awal hore oo aad markii kelimad dhamaata aad ku samayn jirtay xariiqintii naftigeedii aa casri dusheeda la saaray marka waxay tusinaysaa hada takhriij maqsuud bi hadi kalima laysa calaa maa saqata takriijka naftigiisi a kelimadan a korkiisa lagu aadinay tii horena waxay ahayd kelimada markay dhamaato a inta laga bixiyaa bayna satrayn saan loogu aadinay tanna saana lagu soo leeyay kelimada naftigeeda marka farqiga saasaa u dhexaynayo laakin takriijku wa isla yihiin u leeyahay waadix wala la الثاني عشر من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتطبيب والتمريض min shani lxudaaqi dadka oo caqliga badanna shanigood xaadir ninka waxawey fahmiga leh almutqiniina ee wax sugayo shanigooda waxaa kamid a alcinaayatu bitasxiixi wixii in la saxa in mudnaan la siiyo iyo watadbiidi in la kabo iyo watamriidi in la jiridsiiyo uma baahna taas tafsiir ayaa ku imaan doona ama tasxiix waa kana kii koobaad fa huwa kitaabatu sax oo la qoro weeyaan cala alkalaami lagu qoro kalaamka korkiisa aw cindahu walaa yafcalu walaa yufcalu dalika ila fi ma saxa riwaayata wa macna sax markii lagu qoro waxa weeyaan waxa sax lagu qorayo waa sidoodaba sax u awal ayagoo sax ah yaa dadka qaarkeed niyadooda waxaa kusoo degdegi karto inay waxaan khalad yihiin oo waa mahay ama taqdiira ku jiro ama wax kalaa ku jiro yubayin llahu lakum an tadiluu oo kalaa kasoo qaado yubayin llahu lakum an tadiluu dad badan inay yihahdaan kayfa an allaha yubayin an nadila kayfa ya markaasaa waxaa lagu leeyahay aayadda sidaan yani mithaal ahaana ka hadlaya qur-aanka iskaalka ma joogo marka sax a ah lagu qoray an tadiluu korkeeda macnaha wax kama maqno oo kala wa macnaha waxa weeyaan ninkan kaatibka wuxuu ka cabsanayaa naskan sida u qoran in macnihiisa dad badan si kale ula muuqda oo khalad ay u fahmaan markaad sax kuda uqashid sidaanuu sax ku yahay adiga fahmigaada muraajaca ku samey xataa tudrika almacna almaqsuud lihada nas intaas keli a marka wuxuu ku leeyahay walaa yufcalu dalika lama sameeyo saxdi ilaa fi maa sax riwaayatan wa macna riwaayo ahaana waa sidaa lagu soo naqliyey macnahana waa صaxiix laakin maxaa keenay marka gayra anahu curdat lishak shaki buu yani uu khatar u yahay aw اlkhilaaf inuu khilaaf e, laysku khilaafsan yahay marka fayuktabu calayhi saxa lagu qorayaa liyucrafa in la ogaado annahu lam yugfal canhu inaan la iloobin wa annahu qad dubita waa la koobay wa saxa waa ansaxa calaa dalika alwajh sidaas uu ku qoran yahaa sax e macnaha meel kale hala aadin alagu leeyahay waa aragta kalimaad badanoo hadda ana kitaabka marka akrinayna saan may idinku qoran tahay aan leeyahay macnaha siday igu qoran tahay ani shakia iiga dhashay markii nusakda isku waafaqdo aniga un baa fahmigaygi meel kale la aadeen laakin sidaanay ku toosan tahay marka sax taasoo kale lagu dul qoraa hala aadin inay khalad meesha ku jiro waadix taas wa ama atadbiibu wayusamaa aydan waxaa lagu magacaaba atamriid tamriid iyo tadbiib waa laskooda waa igana waa lagu magacaaba ayib wa ama tadbiibu yusamaa aydan atamriid fayujcalu calaa maa saxa wuruuduhu kadalika calaa maa saxa wuruuduhu naqligiisa wasaa kadalika soo arooritaankiisa min jihati naqli gayra anahu fasidun lafdan aw macnan aw daciifun aw naaqisun mثla an yakuna غayra jaaئizi min حayثu الluga min حayثu الcarabiya aw yakunu shaadan cinda ahliha yabaahu akharuhum badigood ay diidayaan aw musaxafan aw yanqusu min jumlaة الkalaami kalimatun a ka nusqaamaysa o akharu wama ashbaha dalika marka wixii lagu sameynaa hanoo dambayso kalaam baa hortaada yaalo kalaamkan asiga ah fasidun lafdan qaala rajulayni oo kalaa meesha ku qora ninka markuu akrina ul khaladaa dhacay khaladkaas ma midka kaatibka ka dhacaya mase anahu nuqila haakada min minman man sabaqahu can man sabaqahu can man sabaqahu ilaa qaa'ilihi marka haddii la arkay inay riwaayadda sidaas ay tahay marka waxaa leeya sax waa khalad weeyaan laakin khaladkan mid kaatib ka dhacay maan aslu riwaaya sidaas wax in adigi kaa dhacaan iyo wax isaga lagu soo naqliyo farqi weyna udhexey marka aw macnan ama macnahay fasid ka tahay aw daciifun aw naaqisun ilaa gayri dalika fayumadu calaa ma hada sabiilhu khaطun marka kan waxa weeyaan khalad oo meesha ku jira wa khaladkii waxa weyaan ama carabiyadu khata ku yahay ama macno ahaan kelimad ismaba qabanayso ama kelimaa meeshi kamaba maqanbo oo waxaa weyaan an yanqusa min alkalaami kelimatu aaba maqanba sideedaba marka adiga ka kakaatib ah laa yaxiqu laka inad tiraahdo kelimada meesha ku maqan xataa yastaqiima almacna an ku dara inay tiraa malihi laakiin ninkii horaa khidmo kuu samaynaya wuxuu kuleeyahay kalaamkan waa khalad khaladkaana dadka nusaaxda kama dhicin laakin aslu riwaaya ah sidaas ah maxaa la sameynaa marka sidii si loo kala farqiyo wuxuu ku leeyay fayumaddu waxaa lagu eh, lagu jiidaa calaa maa haada sabiiluhu waxaan iyo wixii oo jidkooda raacayo khaطun aa lagu jiidaa awaluhu awalkiisana mithlu saad saad oo kale uu yahay walaa yulzaqu bilkalimati kelimadana laguma dhajinayo almucallami calayha ee lagu calaameeyey kay laa yudanna saan loo malaynin darban tirid inay tahay s yulzaqu bilkalima saas maana sidaasaan akriy walaa yulzaqu bilkalima laguma dhejinayo almucallami calayha ee iyada lagu calaameeyey kay laa yudanna darban sidaan loo malaynin mid ayda la tirayo wakaأnahu saadu tasxiixi saxda saadkeedii oo kala waayo ayib bimaddatihaa saadkii awalkiisaa la qoraa maddadeeda waxaa waay jiiditaanka waay duuna xaaihaa markii sax la qoray saad iyo xa mahayno xadi goy saati markay halaabin oo ha xirin laakin markaad saati qorti saas la awji waadix lala markaas waxaa weyaan saad mamduuda markuu leeyahy madkii aad taqiini maaha waa macnaha jidid wa saad la jiiday oo xadi aan wadanin yaa xarafta oo riwaayo ahaana saxiix ku ah macna ahaana khalad ku ah lagu dul qoraya intaas keli ah waadix lala duuna xaaiha kutibat kadalika sidaasaa loo qoray oo saadki keligiis oo xa wadinin waxaa loo qoray liyufaraqa si loo kala geeyo bayna maa saxa muطlaqan wixii صaxiixa oo macno iyo lafdi صaxiix ku ah min jihati riwaaya iyo wagayriha صaxiix ka ah iyo wa bayna maa saxa min min jihati riwaaya duna gayriha ir si loo kala geeyo markii wixii riwaaya iyo macnan ay صaxiix yihiin sax a lagu qoray markii naqli ahaan صaxiix ku tahay macno ahaana khalad ku tahayna sa aa la qoray xa aan wadanin sax wala la macnaha dhinacna waa ka صaxiix oo min xayثu naqli dhinacna waa ka khalad oo xadi ma wadato lannahu min xayثu macnaa fasid ay ka tahay isilaax waay waadix wala la ayb markaasuu wuxuu ku yiri liyufaraqa si kutibat kadalika saadki keligiisa la qoray oo dabadiisi le oo madiisa la dheeray liyufaraqa bayna maa saxa muطlaqan wixii ansaxay sida loo kala geeyay min jihati riwaaya wagayriha macno iyo riwaayadaba ka ansaxay iyo bayna maa saxa min jihati riwaaya duuna gayriha macnaha aan ka ansaxin oo falam yukmal calayhi taصxiix taصxiixi laguma kaamiyeeno sax laguma qorin wa kutiba xarfu naaqis xaraf naaqis ahaa la qoray oo saaki keligiis ah calىa xarfi naaqisina lagu qoray ishcaaran binaqsihi wa maradihi fiiri markii sa lagu qoray waa xarafkii saxdii oo naaqis ah waxaa loogu dul qoray naskan kortaada yaallo hortaada yaallo meelna sax uu ka yahay min naaxiyati naqli meelna khalad buu ku yahay min naaxiyati macnaahu markaasaa waxaa la siiyey kelima niskeedana sax ay tahay niskeeda naaqis ay tahay intaas keliya fiiri markaan wa kutiba xarfu naaqisana la qoray saadki waa calaa xarfi naaqisin waa kelimadii hiya صaxiixa min xayثu riwaaya lakin min xayثu lmacnaa naaqis ishcaaran binaqsihi kelimadaas inay naaqis tahay iyo wa maradihi maca sixati naqlihi kelimadaas naqligeedana waa صaxiix iyo wa riwaayatihi iyo wa tanbiihan bidalika in lagu baraarujiyo lima yanduru fi kitaabihi ninkii fiirinaya kitaabkiisa calى anahu qad waqafa calayhi khaطcaas inuu ku istaagay wa naqalahu uu soo guuriyey calىa ma huwa calayhi inuu siduu asiga yahay wuxuu ku leeyahay markaad saafi ku qoraysid ninka dambe oo kitaabkaada akrina in tiraahdo khaladkaa aniga ma moogi laakiin khaladka mid aniga iga dhacay ma ahna sidaana lagu soo naqliyey risaalad ninka kaa kaa dambeeyo bacd aljiil aada udirow hayso weyaan laakiin haddii ayna saas ahaan lahayn waxaa loo malaynaya khata maطbaci khata oo sabqu qalam aa loo malayn lahay markaasaad indaar siina waxaad ku leeyahay sidaana lagu soo naqliyey waqubilat الnusk calى maa qablaha fakulaha wujidat mutafiqa calى hada الkhaطأ faubqiya calى hada maxaa saas loo yeelayaa walacala gayrahu meeshii adiga wax kula noqotaba hala saxa haddii la dhihi lahaa waxaa ka imaan lahay wax sax in la in la khaldo marka sideeda ku baaqiyeel walacala gayrahu niman asiga ahayn qad yukariju lahu naskaas khaladka macnaha ka ah inuu u bixiyaa laga yaabaa wajhan saxiixa wej oo toosan aw yadharu lahu bacda dalika ninkii naftigiisa inay umuuqato fi sixatihi maa lam yadar lahu alaan hadda waxaan kuu muuqanin beri inay kuu muuqato wejka sawaabka yaa laga yaaba walow gayara dalika marka hore hadduu midkaas bedeli lahay wa aslaxahu uu hagaaji lahay calaa maa intasu asiga umalaynaya malaynaya lakaana mutacaridan mid u banbaxay buu noqon lahay limaa waqaca fiihi waxa uu ku dhacay gayru waaxidin qof wax ka badan oo min almutajaasiriina kuwa wax ku dhiirada ah alladiina gayaruu kuwa bedeleen wadahara sawaabu sawaabtina ou muuqday fي ma ankaruuhu waxay inkireen wاlfasaad aw mqdi fي ma aslaxuuh dad badanaa waxaa la arkay kutubtii markii khalad sidaas oo kale culamadii ka horeysa o dhan isku wada waafaqeen asiga khaladay ula muuqato markaasuu islaaxiy dadkii markay islaaxiyeen dad culamaa oo mutabaxiriinku a ah markay yimadeena la ogaaday maa nuqila biriwaaya wadana bacd الnaasi anaha khat anaha hiy sawa ama wجه luga carabiya loo helay ama macnihii ba waxaa loo eray macno صaxiix oo maqsuud lidaatihi ah ninkii arrintaas rabay inuu ogaado ibn malik saaxib اlalfiya صaxiix الbukhaari idoo la akrinayo wax ka dhegeysta صaxiix الbukhaari waa kitaab صaxiix min hayث الnaql maca dalika waxaa ku timid alfaad badan mukhaalifa lma huwa mashhuur min qawaacid الluga الcarabiya ayaa ku dhex jirta kitaabu marka ka alif mujalad yar oo صغيir aw min أjwadi ma kutiba w min axsani walidalika الnawwi yanqل can ibni malik fima ushkila calى صaxiix الbخaarي ida jaء lann bخaarي muslim waa meelo badan isla waafaqaya marka waxa weyaan meelo badanoo dad ba yihahdeen hada khata lakin riwaaya haakada ibn malik baa kayf hada yuwaafiqu wajhan min awjihi luga alcarabiya waqad qaala bidalika fulan wa fulan wa hiya lugatu bani fulan wa kayta wa kayta waxaa la ogaaday wixii o dhan inayba sax tahay marka dadkii ku degdegay nushadoodii saxeen waqacuu fii khaطain min ajli anahum inay ku dhiiradeen waxay habooneed in laga tar eh, tarayusa fiiri hadirta qur-aanka waxaa ku jira wاlmuqiimiina الصalaata wاlmu'tuuna الzakaata shuf wاlmuqiimiina wاlmu'tuun kayf waxaa ka horay aayadda bilawgeedi ina awxaynaa ilayk kama awxaynaa ilaa nuuxin wالnabiyiina ma taas bilawgeedi maxay ahayd a suurat الnisa lakin الrاasikuna fi اlcilmi minhm wاlmuؤminuuna yuؤminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wاlmuqiimiina الصalaata wاlmu'tuuna الzaka meel ay wlmuqiimiina salaata raacsanta icraab ahaan mala walidalika bacd riwaayaat ya waxaa laga wariyay ana caaisha qaal ina fi اlqur'aani khaطأa satusbixhu اlcarab wاlmuqiimiina الصalaata markii la yimiday macnaha alictinaa bihaulaai qowm almuxaafidiina cala asalawaat waxa weeyaan madxi gaare wlmuqiimiina bimacnaa adma amdaxu khusuusan almuqiimiina salaat wlmu'tuuna zakaatana ciraabtii hora la raacsi haddaan aniga ku hadli lahay waxaa la dhihi lahay waa khalad jiro wa laakin yuujad lahu wajh alictinaau bishay wa ifraaduhu huwa fiih kalaam saliim a marka sidaas oo kale markay tahay wixii haddayba naqli ay tahay laa yumkin an yatataabaca annaasu calaa hada alkhata wayaskutuu caleyhi abada marka waxay u baahan tahay nooca ma tarayuf inaad bixisid ayb wa amaa tasmiyatu dalika dabatan faqad balaganaa can abi lqasim ibrahim ibni muxamed waamaa tasmiyatu dalika daba lagu magacaabay daba waxaa weeyaan ninkii qaasimigi iyo waxyaalaha soo akristay waa soo martay yani goormaa la ogol yahay dahabkii oo kale ninkii ay saxfa ama xeero ama ay ka jabto in afkiisa lagu qabto maxaa la dhihi jiray dabba tadbiib na waa la yihahda waxa weeyaan meesha hadda laysku tolayo oo kale bahashaasaa inta la dhalaaliyaa lagu qabanayaa marka bahashii aa laiskugu qabanaya dabbaa la yihahda marka dabada luqa ahaan intee laga keenay hadda waan ogaanay wax jiran oo lagu jiro bixiyo wa laakiin intee laga keenay luqa ahaan waa kana faqad balagna can abilqasim ibrahim ibn mحamed allugawi almacruuf bibni iflili iflili ka ana dalika waa likowni اxarfi xarafkaa wuxuu noqonayaa mukfala biha bilkalimati kelimada mid lagu xiray laa yatajihu liqira'ati in la akriyana ay suurogeli karin alati laa yatajihu liqira'a saas oo kale ayib waxaa lagu leeya dabadii waxaa la dul saaray kelimo kelima aan la akri karin wuxuu yihi kelimada marka cilaa ku jirto kamaa ana dabata mqfl bha ay makaan اkahra meesha ay xeerada ka jaban tahay ama ay baaquriga uu ka jaban yahay adabadii ama dahabkeeda ama fidadaeeda lagu qabanaya intaas yar sharciga waa ogol yahay oo waaa leda waa nabiga naha in صaxaaifkii eh, dahabka iyo fidada wax lagu cuno ilaa hadii ay tahay meel yar oo jabsi ah lanna hadii wax kale la geliy wasaka aruureyso wasakda hadhow jermsay dadka dhalinaysaa baynamaa dahabka ifidada waxaa weeyaan waa shay oo qaali ah nadiifay weligeed ku baaqi ahaanayaan marka maduugoobayso marka dabadaas waxaa lagu qabtay meesha jaban soo ma ah tanna waxaa wey meesha cillada ku jirta kelimada korkeedaa lagu qabtay marka wajha tasmiyati daba huna waa maakuudu min dalika sida m dabadaasba meesha kaban loogu celiyay yaa tanna waxa weeyaan wax wax saxiix naqlan ah faasidun macna ah yaa la dul dhigay oo lagu qabto lagu leeyahay khalad ha umalaynin ha kusoo degdegi macnaha waa lagu ilaalinaya qultu waxaan ihi waliannahaa lamaa kaanat markay ahaatay calaa kalaamin kalaam korkiisa waliannahaa lamaa kaanat markay noqotay calaa kalaamin la duldhigay salaamku fii khalalun khalal uu ku jiro yay ashbahat daba kabitaankii ay shabahday alatii tujcalu calaa kasrin meel jabantii kor loo yeelay aw khalalin meel oo oo laga yaaba inay jab ku yimaado fastuciira lahasmuhaa ismkeeda meeshaa laga soo qaatay wa milu dalika midkaasi waxay lamidna gayru mustak mustankarin fi baab isticaaraat isticaarada meesha saas u kala fog in wax laysaga soo qaato wax jira wa waxa weeyaan sideedaba haddaad aragtid balaaqada waxa in laga darsi ay tahay fi baab lbayaan keligiis haddaad maqashid macaani iyo badiic iyo takalufaa ku jira wax cilmi weyn oo kaaga maqan malaha balaaqa haddaa rabtid in baratid lan saddex baab un bayba ka kooban tahay macaani bayaan iyo badiic bayaan un laga akrisa asigaasa isticaarada iyo wax la taaban karo oo macnole xarabtin ay isticmaashay asaa laga arkaa macaani lagu leeya waaba iska naxwadi maxaa mubtada mubta looga dhigay khabar maxaa khabar looga dhigay adigaa iska mutaalacaysan karti ayb wa min mawaadic tadbid atadbib tadbiibka mawaanidiisa mawaadiciisa waxaa kamid e eh, an yaqaca fi isnaadi irsaalu isnaadka irsaal inuu ku jiro aw inqiطaacun inuu ku jiro fi min caadatihi waxaa kamid eh, tadbiibu mawdic lirsaali walinqiaac meesha irsaalka uu ka dhacay ama inqiaaca in dabadii la saaro markaan daba uma baanid waa saar dabadiisii wato oo xaddi laga gooyo afkiisana uu baxsanya tadbiibtaas un baa la yihahdaa markaas taasaa meeshii inqiaaca ku jiray aa lagu dul qoraya wadalika min qabiili maa sabaqa dikruhu wixii uu soo hormaray noociisa waa oo min atadbiibi calى kalaami naaqis lagu qoro macnaha waxa weeyaan xadiidkan mursalka ah oo saxaabiga ou dhacay ha umalaynin anigoo kaatibka inuu iga dhacay sidaasay riwaayada ay sax ku tahay mursal waa xadiidka saakiyaan ku qoraya naqsigan ku jira sanadka oo anahu maxduuf minhu صaxaabi laysa hada an can sabiili sahwi lakin aslu riwaaya saas inqiطaacina waa sidaas oo kale marka ha ku degdegin oo kale wayuujadu waxaa laga helaa fi bacdi usuuli اxadiid xadiidka usuulsha qaarkeeda alqadiima fi lisnaadi waxaa laga helaya aladi isnaadko yajtamicu fiihi ay ku kulmayaan jamaacatun jamaacado macduufatun asmaahum asmaada laysku cadfay bacduha calaa bacdin waxaa la helaya calaamatun calaamado tushbihu daba tashabahd markii uu sheikh yihah xadahanaa ismaaعيil وacaliy وibrahim وmacqil o yihi si afaru isku cadfa afartaas la isku cadfayaan marka qaarkeed waxaad ku arkaysaa wixii calaamadii dabadii akaasaadka dabadiisii aada ku arkaysaa bu marka taas waxaan kugu baraarujinayaa baabkii aan ku jirnay ma ah yani tuujadu tushbihu dabata fi maa bayna asmaa'ihim fayatawahamu waxau umalaynayaa man laa khibrata lahu ninaan khibra ulahayn annahaa dabbadi inay tahay walaysat bidabana ma aha wa kaannahaa calaamatu waslin weeyaan saadkaas waxaa loogu qoray qaar culamada kamid eh inay tahay waa xariir waa xariir wasl fii maa baynaha uhbitat waxaa loo sugay taakiidan iyadoo lagu adkeynayo lilcadfi in la adkeynayo khawfan min an tujcala can in laga dhigo makaana alwaaw dad inay u haystaan markuu bukhaari xadahanaa ismaaciil wa ibraahim uu yihahdo inay inaan loo fahmin xadahanaa ismaaciil can ibraahim inay tahay oo waawdaas aan can loo bedelin ka cabsashadeeda yaa saadki lagu qorayoo sidaanay sax ku tahay wa ah. waawdiyaa lagu qoragaa waa waa waawdaasaa lagu qorayaa bimacnaa ana haaulaai kuluhum shuyuuk lilbukhaari walaysa kulu waaxidin minhumaa shayka liman qablahu saas ma ah waadix wala la uma ina bacdahum qaarkood rubama اkhtasara inuu gaabsadaa la arkaa calaamata tasxiixi inuu soo gaabiyo oo fa jaa suuratuhaa ay noqoto tushbihu suurata tadbiib meeshii sax lagu qoray qaar inay saa keligeed qoraan oo marka hadhow ishkaalka ugu dhashoo tiraahdo naskan meel maba la e xaggee wax ka jiraan بينما صحدي ya لأجل السرعة ama اktiصاarا ya xdi laga gooye markaasaa waxay u agaatay تضبيبkii iyo تصحيiحi a isku mid noqday markaasuu uri والفiطنة min khayr ma uutiyah الإنساan والفiطنة فhmiga iyo iyo caqliga min khayr ma uutiyah الإنساan dadka qofka waxa la siiy badan wa yani waxa weeyaan waxaa la rabaa siyaaqa iyo meesha aada joogtid ninka kaa horeysi kasta hadduu wax u qoro inaad fahmigaada ku keentid saadkaa meesha ku qoran laysa cibaara can itadbiib inamaa huwa cibaara can atasxiix inaad keentid baa lagaa rabaa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin ali sab